bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin faslu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala taabica di dm اlmudaafa duna al alzimhu nasba kaazaydu da lxiyal wma siwaahu rfac aw insib wajcala kamustaqili nasqa wbadla wain yakun masxuuba almaa nusiqa fafiihi wajhaani warafcu yuntaqaa wa ayuhaa masxuubu albacdu sifa yalzamu birafci ladaadi lmacrifa wa ayu hada ayuha aladii warad wa wasfu ayin bisiwaa hada yurad waduu ishaaratin kaayin fi sifa in kaana tarkuhaa yufiitu lmacrifa fi naxwi sacdu sacda alawsi yantasib thaanin waduma waftax awala tusib inta waxaan ka galaynaa baab la yidhaahdo taabic almunaada almufrad alcalam marka hadda abwaabta nasoo eh, na soo haysto o dhan dhammaanteed nagu soo socoto waa waxaa weeyaan abwaab cusub ma ah waa abwaab juz min almunaada marka axkaamtii munaadaha ahayd oo shanteedu wayna soo hormarta marka axkaam mutacaliqa bidalika almunaadaa sawaaءn binafsihi aw bimaa yatbachu iyo musanifka ka hadlaya waxaana looga hadlaa waxa weeyaan min baabi takfiif hada faslun baa layidhi bmacnaa min baabi takfiif waay in la fududay awgeed <clears throat> markaasuu musanifku wuxuu leeyahay alzim laazimi taabica didami damada midka usaaxibka a ah midka raaco almudaafa <clears throat> taabici almudaafa la idaafay duuna alxaal uu yahay alzimhu nasban nasbi laazimi ka mithaalkii waxaa ka mid eh ka azaydu zaydow dalxiyali zaydkii dalxiyali eh, xiilooyinka u saaxibkahay tabta u saaxibka ahayo marka waxaa lagu leeyahay haddii matbuuci ou noqdo kan horo munaada madmuum ah marka munaadaha markuu madmuum noqo jiray waa goorma idaa kaana mufradan calaman kaas weeyaan nakirada maqsuudada waa la raacsiyaa waase laakiin yar tahay laakiin hadda haddii loo yaqaano mfradka madmuumka ah waxa weeyaan munaadaha madmuumka ahaa ee bmacnaa mabni cala dami ahay waxa weeyaan markuu mufrad calam ahay marka matbuuci waa mufrad calam ah taabicina waxa weeyaan waa mudaaf alna ma wato yajuuzu yajibu nasbuhu markaa in la nasbiyaa waajib fiiri markaan alzim laazimi taabica didami mid damo u saaxib ee midka raaco idan midka la raaca waxa waaye madmuum midka asiga raaco taabico almudaafa la idaafeeyey marka taabici waxa weeyaan waa mudaaf duuna al xaal uu yahay alna ma wato nasba laazimi mithaalkiisi ka a zaydu dalxiyal hadda kan hore fiiri azaydudaas waa mufrad oo madmuum ah waay marka taabica didami markan waa damo zaydki waxa waay alhamzatu istifhaam zaydun munaada mabniyun cala dam fi maxali nasbin yaa laleeyahay kow taabicii marka midka la raacayo waa madmuum midka wax raacay daadi waay daadi fiiri hadirtaan daadi waa taabic oo sifo weeyaan liannahu hadda waxaan soo dhaafnay wancat bimushtaqin ka sacbin wadarib kadaa wadii wlmuntasib washibhi kadaa wadii wlmuntasib kadaa wadii diidan daada waa bimacna saaxb haday tahay sifay noqon kartaa liannaha waqacat mowqica maa huwa mushtaq marka daadiga waxa weeyaan sifo ayib waana mudaafo daa mudaaf alxiyari mudaaf ilayhi waay daadi hadana alkuma jirto laakiin midkeeda dambey al ku jirtaa saas hadday noqoto midkan taabicoodaada ah alzimhu nasban nasban laazimi markaas intaabaa loo jeeda idan midka hore waa mufrad oo madmuum ah midka labaad waa taabic mudaaf ah laakiin al kuma jirto oo hadda azaydu alxasanu alxiyal haddii la dhihi lahay waxay noqon lahay taabici inay al ku jirto ha maanta alku ma jirto al markay ka ladahay alzimhu nasban nasba laazimi mithaalkeedi markaas ka azaydu dalxiyal marka taabicaas oo dhan wuxuu cinwaan u yahay waxa weeyaan laba shay wixii kulansado amarka koobaad an yakuuna taabicu nactan aw bayaanan aw towkiidan fiiriyaa bedel iyo cadfu nasaq waa ku imaan doonaa tawaabicda maxay ahayd fiiriya yatbacu fi lasmaai اluwal nactun wa tawkiidun wa cadfun wa badal a soo yiri tawaabicda waa shan cadafka laba loo kala saaray cadfu bayaani cadfu nasq marka markaad iska reebtid cadfu nasaq iyo badel iska reeb tawaabicdi inteedii kale nacti iyo bayaan cadfu bayaan iyo towkiid kow hadduu noqdo midka labaad waxa weeyaan an yakuuna mudaafan mujarada min al kulu nactin aw cadfu bayaanin aw towkiid aw towkiid aa leeyahay oo mudaaf ah alna aan wadanin yajibu nasbuhu marka saas waay mathalan fiiri waxaa tiri yaa zaydu saaxiba camrin liannahu saaxibadaas waxay lamid tahay adigoo yageliyey waxay noqonaysaa taabici munaada mudaaf ay u eg tahay bay tahay marka kan hore kuma raaci karta damada in la nasbiyaa waajiba ya zaydu saaxiba camrin ya zaydu dalxiyal kow waxaa lamid eh ya zaydu abaa cabdillaahi yaa zaydu zaydow abaa cabdilaahi ahaayow cadfu bayaankii waay waxaa lamid eh towkiidka yaa tamiimu kulahum dhammaantood <clears throat> intaas waxay soo gelayaan kulligood waa taabic waxay taabicu yihiin zaydkaasoo mufrad madmuum ah ayagana kulligood waxa weeyaan waa idaafaysan yihiin alna ma wataan marka nuqtadaas daadan meel iskaga xiran kuwa ka dambe ay ku yaacayaan kow maa yajibu nasbuhu muraacaatan limaxali lmunaadaa qeybta hore waay an yakuuna nactan aw bayaanan aw tawkiidan saddexdaas hadday noqdaan taabic haddana saddexdoodii ay mudaaf limaa bacdahum tawaabicdii ay idaafaysan yihiin alna ay wadanin yajibu nasbuhumaa aw nasbuhum jamiican markaasaad leedahay wa alzim laazimi taabicadi dami damada midka u saaxibka ah midka raacsan oo taabica ah almutaabicu almudaafa la idaafay duuna alxaal uu yahay alzimhu nasban nasba u laazimi adaa kaana nactan aw bayaanan aw towkiidan wa mudaafan mujarada min al yajibu nasbuhaa mithaalkeedii kaa zaydu dalxiyal mithaalkeedii yaa zaydu abaa cabdilaahi oo badel cadfu bayaanka ama towkiidki yaa tamiimu kulahum saddexdaas hadday sifadaas leeyihiin waxa weeyaan waxaa kugu banaan intaasaa kugu banaan markaasuu ku yiri wmaa siwaahu nsib aw irfac wajcala ka mustaqilin nasaqa wabadala wamaa siwaahu midkaas aan kuu soo tilmaamay wixii ka soo haray insib nasbi aw irfac god wajcal ka yeel nasaqan wabadalan ka mustaqilin oo kale ka yeel ayib wamaa siwaahu nsib aw irfac wajcala wajcaladan iyo dib dhig wamaa siwaahu midkaas aan ku tilmaamay waxaan ka ahayn haddii uu taabici mudaaf yahay alna ousan wadinin wixii kasoo haray saddexdii ayaga naftigoodiyaa laga hadlaa markaa dane nactigii iyo bayaankii iyo towkiidkii almawataan mudaafna waa yihiin marka waxaa ku bannaan alna mawataan mudaaf limaa bacdahuna ma aha ama waa yihiin labadaba waa kuu banaan yihiine labadaas wixii ka soo haray yajuusu rafcuhu wa nasbuhu labadaasba waa banaan yihiin masalan hadda fiiriya nactigii soo qaado waxaad leedahay yaa zaydu alkariimu alabi ayaa zaydu alkariimu nactigii waa hadda aan soo qaadan mithaal ahaan nactigi maxaad leedahay hadda wuxuu noqday zaydki waa sidii hore waa mufrad calam a waay taabiciisa muxuu noqday waxa weeyaan waa mid al ay ku jirto awalna maxaan soo niri duuna al hadday taabici al ku jirto ama ha la idaafeeyo ama yaan la idaafeynina yajuusu fihi wajhaani waxaad leedahay ya zaydu alkariimu labi alkariimu alkariim malabi labadaba waa banaan tahay waxaa lamid eh asigoon idaafaysnayn yaa zaydu adariifu yaa zaydu adariifa intaasba waxa weeyaan way banaan tahay fiir hadeertaan waa waa waa waa sifo ama waa nacti dheh labadii shardi lagama helin marka ugu horeysa al baa ku jirto khalaas mar hadayba sifadii al ku jirto yajuusu fiihi wajhaani waxaa lamid eh cadfulbayaan iyo cadfunasa eh, maxaa dhil cadfu iyo towkiidna waa lamid waxaad leedahay yaa rajulu zaydun ahaayow cadfubayaankii bayaankii waxaa ku banaan marka yaa rajulu zaydun iyo zaydan cadfu bayaankii waxaa kaloo kuu banaan towkiidka yaa tamiimu ajmacuuna ajmaciina marka cadfu albayaan iyo nacti iyo e, towkiid hal shardi le ka fiiri hadday mufrad calam raacaan ayagana al ay ku jirin mudaafuun limaa bacdahumna ay yihiin nasbadooda waajiba ah. isla ayagi hadaanan la hadaanan la idaafaynin ama al ay ku jirto waxa weeyaan cagsi sharطayn saabiqayni yajuusu fihima wajhaani laba wajiba baa markaa kugu banaan intaa kale a dadka waxaa weeyaan taabicu lmunaada waa lagu rafaadaa lagu leeyahay waagan aan naxwada akhrisa jirnay maalinkii oo laleeyahy taabicu lmunaada la akhrinaya waxaa weeyaan in badan baa loo diyaargaroobi jira waana wax iska sahlan keligaa maskaxda in laga shaqaysiiya unbay rabaan waxa weeyaan waxaa isku xugume nacti iyo cadfu bayaan iyo tawkiid haddii labadii shardiyo hore laga helo oo ayagii macnaha taabicay noqdeen alna kuma jirto mudaafa limaa bacdahana way tahay yajibu nasbiha keli ah saddexdii saasay marku baxeen isla asagi ayaga soo celi haddii labadii shardi oon u qabana mid kamid ou maqnaado yajuusu fiiha wajhaani bas cadfi iyo nasaqna waa bedel iyo iyo nasaqna waa ku imaan doonaa kaas goonigiisa wa marka fiiri markaasuu wuxuu ku leeyahay wajcalka yeel nasaqan cadfu nasaq waa cadafkii waawga ee xuruufka watay cadfu nasaq waxaa la yidhaahdaa taabici oo yatawasatu baynahu wa bayna matbuucihi baxadi xuruufi alcadfi kaasaa nasaq la yidhaahdaa markaasuu ku yihi wajcalka yeel nasaqan iyo wa badalan cadfu nasaq iyo badelkii ka mustaqilin munaada mustaqil ah ka yeel ha u fiirinin maa qablahu ha u fiirin hadalkaas waa hadal wanaagsan fiiri haddaad tiraahd yaa zaydu wa camrun aa tiri wa camru aa tiri hadda waawgaas waxaa ka dambeeya cadfunasaq waay cadfunasaq waxaad u fiirisaa camrigaas hadduu munaada ahaan lahay muxuu noqo lahay keligiis mufrad calam ah waa logada yaa zaydu wa camru aada leedahay طيب haddii ou macnaha idaafo ou yahay waxaa tiri yaa cumaru amiira almu'miniina aa tiri fiiri amiirkii muxuu noqday taas waxay wadataa kaas waxa weyaan waa cadfu nasq ma ah ayib waxaa tiri mathalan yaa zaydu yaa tiri yaa zaydu wa abaa cabdillaahi oo kale yaa zaydu wa abaa cabdillaahi fiiri wa abaa cabdillaahi hadda maxay noqotay catf waana waana isim mudaaf limaa bacdahu haddii mudaaf limaa bacdahu uu yahay yajibu asigoo loo naadiy maxuu noqon lahaa zaydka iska reeb ya asiga haddii la geli yaa abaa cabdilaahi yaa la yaa rasuul allahi lamid tahay marka yajibu eesh nasbuhu haddii waxaa lagu leeyahay cadafka waa la fiirina midka mactuufka hadduu mufrad yahayne yubnaa cala dami liannahu low kaana waxdahu kaana kadalika haddii mudaaf uu cadafki yahayne yajibu nasbuhu liannahu low nudiya liwaxdihi lakaana yajibu nasbuhu marka looma fiirinayo maa qablahu looma fiirinayo tayib catfu eh, maxaa lamida eh, bedelki bedelka calaa niyati tikraari alcaamili oo waxaad leedahay yaa rajulu yaa rajulu zaydu yaa rajul rajulow zaydu zaydow ay ka dhigan tahay bedelka macnaha marka waa maxay yaa rajulu zaydudaas bedel waay bedelkaas haday ya keligiis geli laheyd maxay noqon laheyd mufrad cala mubniya cala dami buu noqon lahaa waxaa lamid eh haddii uu idaafaysan yahay waxaad leedahay yaa zaydu abaa cabdillaahi yaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi yow bayaankana markuu yahay yaa zaydu abaa cabdillaahi ahaayow ay noqonaysaa khulaasat lqowl cadfu nasaq iyo badel tashwiish ay kugu furin labadaas markaa gooni u bixidid saddex lee soo haraysa tawaabicdii waxaa waaya towkiid iyo nacti iyo cadfu bayaan saddexdaas xaalana waxaa weya yajibu nasbuhaa xaalana yajuusu fiiha alwajhaani amaa badel iyo cadfu nasaq ay ku dhibin ayaga waxa weeyaan ha u fiirinin maa qablahum ha u fiirinin ee waxaad u fiirisaa ayaga y hadii la geli lahay xukunkooda muxuu ahaan lahay fain kaanat hadihi eh, cadfu nasq wlbadel hadday mufrad calam yihiin walow kan ka horeeyaba ha noqdo eh, maxaan ku irahdaa eh, mudaaf ayaga waxa weyaan waa mabniyu cala damya laleeyah haday mudaaf yihiin yan yajibu nasbuhumaa intaas keli abaa loo jeeda wajcal ka mustaqilin nasaqa wabadala intaas weeyaan ayib wain yakun masxuub wain yakun masxuuba almaa nusiqa fafiihi wajhaani warafcu yuntaqa wuxuu leeyahay wa in yakun haddii uu yahay maa nusiqa waxa cadfu nasaq laga dhigay masxuuba al mid lala saaxibi hadduu yahay fa fiihi wajhaani laba wajyaa ku sugan wa rafcun god god baa yuntaqaa la dooranaya intana waxa weeyaan waa nuqdo oo laga soo istihnooday cadfu nasaqi haddana waxaan soo niriy cadfu nasaq ayan kaana ka mustaqilin munaada keligiis uu mid yahay markaasaa laga soo reeba waxaa la yidhi haddii cadfu nasaqi ou noqdo mid al ay ku jirto walam yakun mudaafan limaa bacdahu ma aha loola dhaqmi maayo sidii macnaha waxa weeyaan mufrad oo mustaqil ah laakin yajuusu fiihi wajhani markaasuu wa in yakun hadduu yahay maa nusiqa in yakun cadfu nasaqi masxuuba al hadii uu yahay al mid lala saaxiibiye fa fiihi wajhaani laba weji baa ku sugan wa rafcun god baa yuntaqaa la dooranayaa ayib markaasaa waxaa laleeyahay waxaad leedahay yaa zaydu walghulaamu hadda walghulaamu cadfu nasaq waay waawgaasa uu raacaya haye asoo cadfu nasaqa bay al ku jirtaa haddane masxuubo al wاlghulaamudaas waay fa fiihi wajhaani inaad tira yaa zaydu wاlghulaamu inaad godid iyo inaad tiraha yaa zaydu wاlghulaama inaad tiraahd haddaad tiraha yaa zaydu wاlghulaamu lafdigaad ka raacsiisay haddii aad tiraha yaa zaydu wاlghulaamana maxalka zayda fi maxali nasb inaad raacsiisay wa min dalika qowl اllahi tacaala yaa jibaalu awibii macahu wayr wاطayru wاطayra yaa jibaalu buura yahayay awibii macahu ajiib macnaha la codqaad waa nabiy llaahi daawuud wاطayru tayriyahu asigana adigana ajiib marka wاطayru iyo wاطayra wاlghulaamu bay lamid tahay markaasuu musanifku wuxuu ku yiri warafcun yuntaqaa in la godaana la dooranaya madhabu khaliil wa sibaweyhi labadii sheekh oo naxwada ah sidaas qabaan qaar kale waxay leeyihiin musanifkaasuuna qaatay qaarna waxay leeyihiin maya nasbada dooran marka labada qiraaba waa soo aroortay yaa jibaalu awibii macahu waطayra yaa jibaalu awibii macahu waطayru laakiin haddii la yihahda raajixnimada bimacna alakhariya yaa badan waay marka in la godaa badan luqada carabiga saasay ku badan tahay raajixnimada ma aha midkaana daciif ah ma ah axyaana arrujxaan yarjicu ila alkathra walqila labadiba waa sax laakiin midaana loo badan yaho carabiga aada ugu soo aroortaa saas waay ayib marka hadda waxaad dhihi kartaa taabicu lmunaada intaasuubu ku dhamaadayba sidaasuun haddii aad qeyb yaro madaxa aad ka shaqaysiisid wax iska sahlan waay markaasuu musanif wuxuu iri waayuhaa masxuuba albacdu sifa yalzamu birafci ladaadi lmacrifa waayu hada ayuha aladii warad wa wasfu ayin bisiwaa hada yurad intana waxaa laga hadlayaa munaado gaar ah sideedaba luqada carabiga naxwada gaar ahaan lafdiga ay wax ka dhib badan waa waaye hadda waxa weya iyadoo mawsuula ah yaana soo dhaaftay ayun kamaa cribat ma lam tudaf wa sadru waslihaa damiiru in xadaf waana soo dhaaftay markii aan ka soo hadlaynay eh, mudaafyaalkana waana soo dhaaftay oo waxa weyaan wain tankun shartan aw istifhaama famudlaqan kamil biha kalaama hadalku ku dhamaystira yaana soo dhaaftay haddana waxaa laleeyahay ayadii baa munaada noqonayso marka ayu waxay ka duwan tahay kuwa kale ayada looma fiirinayo ayan kaanad haddii ay nidaan noqoto munaada hadday noqoto waxaa waajib ah an tubna cala dam an tubna cala dam iyay noqonaysaa ayada waa sidaas taabiceeda markaan taabiceedana lafdiguu ka raaca markaasuu ku yiri wa ayuhaa lafdigaas ayi ah yalzamu waa laasimaa masxuuba al yay laasimtaa mid al wato yaa daa'iman kadabdhac ah, ka diba dhaca bacdu bacdahaa xaal uu yahay sifatan sifa xaal uu yahay birafci marfuucan xaal uu yahay ladaadi lmacrifa kuwa macrifada u saaxiibka agtooda ay horta ayada sideeday ku baaqaanay lafdi ahaan oo dee maba la bedeli karabo yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha alrasuulu ayudi sideeda weeyaan laakiin fiiri waxaa lagu leeyahay daa'iman tastalzim an yaatiya bacduha ismun masxuubun bial yaa ayuha alnabiyu annabiyudaas weeyaan kow kama hormaree bacdu bacdahaa buu noqonaa mida labaad waxaa la icraaba sifa liayin midda saddexaad isimkaas yajibu an yakuuna madmuuman birafci intaasoo shardi buu u sameeyey ayu markay xaalkeeda laasimto oo ayu la yidhaahdo maa bacdigeeda inuu alwato inuu ka dambeeyo in sifa la icraabo inuu mabniyun cala eh, dami inuu lafdiga ka raaco intaas yaa waxaa laga rabaa ay keligeed inay qaadato fiiri marka wa ayuhaa lafdigaas ayuhaa yalzamu wow laazima masxuuba al mid oo al la saaxibtay yay laasimtaa bacdu bacdahaa xaal uu yahay sifatan sifa xaal uu yahay birafci bay uu laasimaa ama marfuucan xaal uu yahay midka gadaasheeda dhacay ladaadi lmacrifa macrifada midka u saaxibka eh. yaa ayuha rajulu dhehadirta yaa xarfu nidaa ayu munaada mabnin cala dami fi maxali nasbin haadaas waa iska tanbiih alrajulu sifatu liayin ala leeyahay wa sifatu lmarfuuci marfuuc lafdiga leh laga raacina lafdigaas ay ka godan tahay arajul oo mucrab ah yaa lafdiga laga raacina yaa ayuha anabiyu yaa ayuha arasuulu saasaa laleeyahay marka arajulka fiiri alwuwataa sifa ayuu u yahay marfuucna waa yahay sidaasay dadka ahlu macrifad isku waafaqeen uu yiri waadix jiddan weeyaan ayib markaasuu wuxuu ku yiri wayuhaa wa ayu haada ayuha aladii warad wa wasfu ayin bisiwaa haadaa yurad meeshii isim alwata uu ka dhici lahaa ismu ishaara ama ismi mawsuul yaa ka daba imaan karo haddii la yidhaahdo wuxuu ku yidhi wa ayu haada in la yidhaah ayuha aladii in la yidhaahdo warada waa soo arooray wa wasfu ayin ayi in la sifeeyo bisiwaa haadaa labadan waxaan wax ka soo haray yuraddu waa la celiyaa marka tan waxa weeyaan takmiil waay markii hore waxay ahayd ayida gadaasheeda waxaa la shardiyaa buu ku yiri isim alwato oo sifana la icraabayo lafdigana ka raacayo marfuuc ah intaase markaasaa waxaa layihi isimkii alka wata waxaa lagu bedeli karaa ismu ishaaro oo waxaad dhihi kartaa yaa ayu haada aqbil alaya aqbil calaya aniga isoo qaabil aad dhihi kartaa taas baa loo jeedaa oo waxaad leedahay yaa ayuhaada meeshii al laga rabay daa yaa soo geli karto ismu ishaara sababta waxa weeyaan bimacnaa yaa ayuha aladii ushiiru lahu yaa ayuha almushaaru lahu ay ka macno tahay daadaas alma wadato sifana waxaa loo icraaba liannaha bimacna almushtaq oo almushaar ilayhi ay macno qabtaa marka midka mowqiciisa ayada ay fadhiso oo almushaar ilayhi ayaa yaa alif iyo laam wato taas waa la saamaxay waxaa lamid eh in mawsuul iyo lala xariiriy yaa ayuha aladii facala kada aqbil calaya aada leedahay yaa ayuha aladii aladii baa ayudi la raacsiiye icraabta maxalkaa laga raacsinaa sifo waaye marka <clears throat> marka saddexdaasuu ku leeyahay wa wasfu ayin ayi in la sifeeyo bisiwaa haadaa saddexdan wax kasoo haray yuradu waa la celinaa inu isim alwata u kadib dhaco iyo in ismu ishaare kadib dhaco iyo in ism mawsuul ou kadib dhaco sifa labada icraabo saddexdaas waxaan ka ahayn ayima daba imaan karaan marka taasna qaacida guud baad u qaadanaysaa marka waxa weeyaan in ismi jinsi oo muxalan bilalif oo kale inuu kadib dhaco oo arajul la yiraahdo inuu ismi ishaare kadib dhaco ya ayu hada la yiraahdo inuu ism mawsuul ou kadib dhaco intaas weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri waduu ishaaratin kaayin fi sifa in kaana tarkuhaa yufiitu lmacrifa waduu ishaaratin mid ishaara u saaxib eh ka ayin uu la mid yahay fi sifa uu kala mid yahay in kaana tarkuhaa haddii ishaaradii ka tegitaankeeda yufiitu lmacrifa macrifada hadduu tagsiinayo ayib wuxuu ku leeyahay ismu ishaara haddii munaada laga dhigo asoon ayi ka horeynin oo waa maxay yaa haadaa aa tiri waduu ishaaratin ishaara mid u saaxiiba yaa haadaa ka ayin uu lamid yahay fi sifu kala mid yahay laakiin waa goormaa in kaana tarkuhaa ayada in laga taga haddii uu yahay yufiitu lmacrifa macrifada inuu tagsiinay wuxuu ula jeedaa haddii haadaadi laga dhigo wusla linidaa'ihi kamaa yajibu rafcu sifati ayin wa ilaa hada in kaana tarkuha yufiitu lmacrifa wuxuu u jeedaa ismu ishaaradaas mar asaa maqsuud aho ah oo yaa haadaa munaado waay marna waxa weeyaan yaa haadaadi buunda laga dhiganaa wusla meel ku gaar oo alrajulu yaa munaadaha ayadana waxaa loogu gaaray waataan soo niri wa jamcu yaa wa al wa bidiraarin khusa jamcu yaa wa al ya rajulu lama dhihi kari lahayn liannahu yaa iyo alif iyo laan ma kulmaan ilaa cinda daruuran soo niri marka maadaama alrajul baa la rabaa in loo naadiyo marka al hadday ku jirto si lagu gaaro waa la waaye haadaadi yaa wusla laga dhigtay markaas waxa weeyaan haddii waslo laga dhigto rajulkii waxa weeyaan waa waxa weyaan waa gudnaanaya haddii laakiin haadaadii munaada laga dhigo alrajulu sifa laga dhigo laba wajyaa ku banaanaysa intaas kaliya buu ujeedaa marka adiga io niyadaada waaye hal ilmaqsuudu binidaa huwa ismu lishaara nacam fayajuusu fi rajuli wajhaani hal irajulu huwa almunaada wاtakhadta hada wuslة lnidaءi اsm اlmuxala bاlalif walaam nacam faالrajulu yajibu damhu lannahu mufrad oo nakira maqsuuda mufrad calam ahuu noqonaya sidaas buu marka haddana maanta ka hadlaya wuxuu ku leeyahay waduu ishaaratin ishaara mid u saaxibe ka ayin uu lamid yahay fi sifa oo hadii asiga in kaana tarkuhaa in ayada haddii la dhaafo yufiitu lmacrifa haddii ayada laga tago macrifadii meesha ay ka tegayso oo ayadi maqsuuda ay tahay ka ayinay lamid tahay oo waxa weeyaan maa bacdaha waxa weeyaan lafdigaa laga raacsiinaya haddii ayada aan loola jeedinne waxa weeyaan maxaan ku irahda rajulka yaa munaada ah ayib ayb <coughs> alkhulaasa waxa weeyaan haddii uu arajulku maqsuud ou noqdo asiga damadiisa waajib haddii haadaadi ee laga dhiga munaadana yajuusu fi rajuli wajhaani intaa taabicu noqona oo yaa zaydu adariifa adariifu intaan dhihi lahayn oo kale waa fi naxwi sacdu sacda alaws yantasib thaanin waduma waftax awala tusib intana wuxuu leeyahay musanifka fii naxwi fii naxwi sacdu sacd alawsi yantasib thaanin waduma waftax awala tusib wayantasibu fii naxwi sacdu sacd alawsi iyo wixii lamid eh yantasibu thaanin midka labaad waa kordhigmaa waduma god waftax kordhig awalan haddii midka horo tusib waad asiibaysaa haddii laba calam iska daba dhacaan oo midkooda dambana mudaaf uu yahay maxaa la icraaba waay sacdu sacd alawsi awsi aa ku timid markaasaa waxaa layihi midka labaad horta iska nasbi sacd al awsi liannahu waa munaada mudaaf uu yahay kan dambe nasba uu leeyahay sacda alawsi yantasib thanin midka labaad wuu nasbisama midka horene waduma god ya sacdu dheh waftax kordhig sacda dheh awalan kan hore tusib waad asiibaysaa labadaasaa kuu banaa tayib marka haddii kan dambe icraabtiisa kan hore haddii la godo oo sacdu sacdal awsi la yidhaahdo kan dambo maxaa nasbinayo kan dambe waxaa lagu nasbi karaa hala yihi sacdu sacd al awsi inuu midka hore towkiid u yahay hadduu towkiid u noqdo inkastoo khilaaf badan uu ka joogo towkiidka lafdiga inuu isbedelo lama rabe kan idaafo waa midka dambe midka horena mudaaf ma aha towkiidka waxaan soo niriyey qaacidadii hadda u raac haddii towkiidka taabic waay waana mudaaf alna ma wato yajibu nasbhu smasaan taabica lidami mudaafa duna al alzimu nasban sacda alawsi midka daba marka towkiida lagu nasbinay ama waxaa laleeyahay mafcuulu lificlin maxduuf yaa sacdu sacdiyow acni waxaan u jeedaa sacda alawsi mafcuulu bihi thaani mafcuulu bihi ou noqonay ama waxaa lagu nasbi karaa cadfu lbayaan ama nidaa yaa sacdu sacdiyow sacd alawsi ahaayow waa taabicii aan soo sheegno nasbihiisa waajibiisa ama calaa niyati nidaa yaa sacdu yaa sacdu sacd alawsi yaa sacd alawsi yadii yaa kale loo qadaray marka haddee kan hore la godo ka damba nasbadiisa ima an yucraba taabican limaa qablahu ima cala albadaliya aw calaa caطfi اlbayaan aw cala tawkiid liannahu waxaa weyaan waa taabic mudaafa duuna ala kaana ama waxa weyaan calaa yunsabu calaa taqdiiri ficli muqadar ama calaa niyati xarfi nidaa markaas haddii kan hore la godo waay midka hore haddii la kordhigo markaan oo yaa sacda sacda al awsi a laleeyahay kan dambe mar kasta waa iska nasbisanaana maxaa la samaynaa ah, tan baa laysku haystaa markaan isimka hor haddii la kordhigo yaa sacdalira wuxuu ekaana mufrad calam ah kaana xaquhu an yubnaa cala dami oo maanta kordhigma uu ekaana kan dambe ishkaalka ma joogo markii la godana ishkaalka ma joogo laakiin yaa sacda haddii lira muxuu samayna wuxuu leeyahay siibaweyhi yaa sacda haddaan iraahdo midka hora idaafaysan alowsi uu idaafaysan yahay midkaana muqxamu bayna mudaaf mudaaf ileyhi waay marka waxaa lagu nasbinaa calى anahu munaadan mudaaf lima bacdahu aa lagu nasbinaa saasay leeyihin qolo kale waxay leeyihin ma aha yaa sacda midkaas ah waa munaada mudaaf mudaaf ilaa awska dambe ma aha laakin ilaa aws aakhar maxduuf dala calayhi maa bacdahu oo asalkeedu waxay ahayd yaa sacda alawsi sacda alawsi bay ahayd mid kastaba owsi ou u idaafaysnay marka waxaa laleeyahay kii horaa laga gooyey owsidii lidalaalati alawsi athaani calayhi fa yajibu idaafatuhu ilaa mithli maa udiifa alism aladii bacdahu labadaas xaalo yaa laleeyahay waxaa weeyaan aa lagu craabi karaa marka <coughs> waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo cibaaradan oo kale maxaa eh, laysugu dhibayaa liannahu hayru waarida waayo marka waxaa laleeyahay binisbati laka adiga sax laakiin carabtu way isticmaashay wax meesha ku yaalo ashcaarteedii kamid ana indhaha lagama laaban karo wa min dalika qowlu eh, ashaaciri yaa sacd alawsi kun anta maanica wa yaa sacdu sacda alkhasrajayni alkhataarifi yaa laga maqlay oo wuxuu leey yaa sacda alawsi kun anta maanican mid reeba ahaw yaa sacdu sacda alkhasrajayni khasrajayni awsi khasraj waay marka fiiri yaa sacdu sacda alkhasrajayni saasuu yiri labadii oo sacdi buu meel ku kulmiye markaasuu ajiibaa ilaa daaci lhudaa watabawa'a min allahi fi lfirdowsi zulfata caarifin ayib waxaa kamid ah lila ashcaartoodu yaa tamiimu tamiima cadiyin laa abaa lakumu laa yulqiyanakum fii sawati cumari fii sawatin cumaru dheh macnaha wuxuu u jeedaa yaa tamiimu tamiima cadiyin laa abaa lakum aaba aaba aabbihiina waaye laa yulqiyannakum fii saw'atin atin meel xun yousan idinku tuurin cumar yousan idinku tuurin yaa laa yulqiyannakum cumar fii saw'atin bimacnaa waxa weeyaan eh, <clears throat> meel belya yousan idinku gemin makruuh aadan qaadan karin oo hadhowti dambe aadan iska reebi karo ceeb idinku noqonay ulajeedada yaa tamiimu tamiima cadiyin icraabtii oo kale ayaa la samayna waxaa ka mid a le min ashcaarihim yaa zaydu zayd alyacmalaati dubbali tadaawala alleylu calayka fanzili oo kale yaa ka kamid eh. yaa zaydu zaydow zayd alyacmalaati halihii geelo ahay oo lagu shaqaynaya ninkii iska lahayow tadaawala alleylu habeenkii waa dheeraadee ee calayka korkaade fanzil soo deg marka fiiri yaa zaydu zayd alyacmalaati intaas waa icraabtina sidii aan kuu sheegay waay markaasuu wuxuu leeyahay almunaada almudaaf ilaa yaai lmutakalim wajcal munaadan saxa an yudaf liya ka cabdi cabdi cabda cabdiya waftax wafatxun aw kasrun waxadful yastamir fii yabna uma yabna cama laa mafar w fi nidaabati ummati carad waksir aw iftax wa min alyataaci wad intana wuxuu kaaga hadlayaa haddana qeyb fasal kale oo min aqsaami اlmunaada ka mid ah wa huwa ida kaana almunaada mudaafan ilaa yaa اlmutakalim yajuusu fiihi situ lugaatin sidaas waay almunaada almudaafu la idaafay ilaa yaa اlmutakalim hada baabuhu markaasuu wuxuu ku yidhi wajcal yeel munaadan waxaad ka yeeshaa munaadahoo saxa ansaxay in yudaf liyaa haddii loo idaafeeyo ka cabdi oo kale ka yeel ka cabdii oo kale ka yeel cabda oo kale ka yeel cabdaa oo kale ka yeel cabdiyaa oo kale ka yeel munaadaha waxa weeyaan haddii uu munaada saxiix yahay wuxuu ka istithnoonayaa munaadaha haddii uu isim maqsuur noqdo waxaa waaye muctala lagu magacaaba haddii isim manquus ou noqdane muctal waaye labadaas haddaysan noqonin kuwaas wuu kuu soo hormariyey kuwa waa la soo hormariyey oo markii aan ka soo hadlaynay mudaafkii aakhirkiisii baan kaga soo hadalnay oo waxaan soo niriyey haddii isimka muctal uu yahay ou maqsuur ou yahay aliftiisa waa la baaqyeelayaa ya-din unbaa gadaal loogaga daraya hadalkaas si fiican inaad u xasuusasid waay wa alifan salim wa can hudaylin eh, inqilaabuhaa ya-an xasan yaana soo dhaaftay oo marka waxaa weeyaan fataaya casaaya muusaaya haddii la idaafee muusa <clears throat> marka alif baa waxaa weeyaan aliftii oo fataa u dambaysiye an baa lagu xijinaa haddii uu manquus yahayna fii jamiici axwaalihi yadii manquuska oo watay iyo ya-dii yaa ulmutakalimkeeda inta laysku idqaama yaa ulmutakalim la kordhiga qaadiya aa laleeyahay raamiya marka fii jamiici alaxwaal waa saas marka labadaasuu ka bixinaa marka wuxuu ku yidhi haddii munaadihii len waxa loo naadinaa isim waaye isimka imaa muctal aw saxiix hadduu muctal yahayna imaa maqsuur aw manquus labadina waa laga soo hadlay waxaa marka ku hartay in kaana saxiixa alaakhiri oo sida ghulaam iyo zayd iyo wixii lamid ah haddii saas uu yahay lix luqaa ku banaan musanifka shan ka sheegay marka waa maxay lixdii luqa maxay tahay waa kana wajcal yeel munaadan mid loo naadiyey munaadahoo saxa ansaxay oo muctal aan ahayn in yudaf haddii loo idaafeeyo liyaa liyaa mutakalim haddii loo idaafeeyo ka cabdi oo kale ka yeel ina tira yaa cabdi ama ya ku daro yaa cabdii dheh ama yadi alif intaad u bedeshid aliftina gooy fatxa kusoo reeb yaa cabda dheh ama ama yadi alif u bedel yaa cabdaa dheh ama cabdi yadi aheed alifku sii taag yaa cabdiyaa dheh shantaas yuu musanaf sheegay marka ugu horeyso waxaa horta asal ah fiiriya ah, in yaa cabdii in la yidhaahdo taasaa asal ah haddaad rabtid lixdooda inaad suuraysatid saddex xaraka iyo saddex ya ku saabsan waa fiiriyaa ah, saddexda xaraka yaa cabdi yaa cabda yaa cabdu waaba saddex yadi keen yaa cabdii iyadoo reeban kordhig yaa cabdiya fatxa saar yaa cabdiyaa ya-di alif u bedel yaa cabdaa dheh intaba waa banaan tahay siday u kala dhashaan waa maxay markaan waxa weeyaan in ya-di la gooyo oo fatxadi lagu kaaftoomo waa midda koobaad iyadoo yaa cabdii aheed ya-di iska goy takhfiifan cilo lagu gooy ma marka kasradina ku reeb yaa cabdi aada leedahay waxaa weeyaan yaa cibaadi fattaquuni qur-aanka ku soo aroray tana ugu badan baa la yidhah musanifku lidaalika uu ka bilaabay bimacnaa yaau lmutakalimtiyaa la goyna lafdan laakinaha mawjuuda wa muqadara oo hadda isimkaas icraab haddii lagu yidhaahdo yaa xarfu nida cabdi munaada mudaaf ilaa yaai اlmutakalim mansuubu calaama nasbihi fatxa muqadara cala alyaai اlmaxduufa calaa maa qabla yaai اlmaxduufa calىa maa qabla yaai mutakalim اmaxduufa litakfiif saasaad leed nasbadii waa lagu qadaraa ya-da idoo joogtaa loola dhaqma ko yaa cabdi midda labaad ithbaatu lyaai saakina asalkiina waa tana ya-dii oo la sugo oo tiraahd yaa yaa cabdii aa tiraahd yaa cibaadii laa khawfun calaykum اlyowma walaa antum taxzanuun yaa cibaadii qur-aanka waa ku soo arooray icraabti waxba iskama bedelayso laakiin yaa lmutakalimkiin asalka joogtay ahayd ayib midda saddexaad qalbu lyaai alifan ya-dii alif loo bedelay yaa yaa cabdaa alayri yaa cabdaa alayri markii saas la yiri iyo haddana wa xadfuhaa ya-dii marka aliftiyaa la gooy wاlistiغnaau canha biاlfatxati waxaa la yidhi yaa cabda alayri yaa cabda carabtii waxaa layihi midaas waa laga maqlay oo waxaa laga maqlay inkastoo aad u yar tahay qowluhum walastu biraajicin maa faata minii bilahfa walaa bilayta walow anii aa laga maqlay walastu biraajicin mid soo ceshta ma ihi maa faata minii waxay iga tegay fa shallaayta kuma soo ceshto walaa bilayta kuma soo ceshto walaa low ani layta maxaan ah, tamanigee saas maxaan u qaba waay walow anii saas haddaan sameey ma iraahdee wixii igu dhaca waan qaataa buu ku yidhi waana ku sabraa fiiri marka biraajicin maa faata minii biqowli yaa lahfa aan irahdo fiiri lahfa yaa lahfii ayadoo ahayd yaa ali yadi ya loo badelay yadi alif loo badelay yaa lahfa ay noqotay alifti aa la gooyi fatxadii aa lagu ayb taas waa yar tahay waad aragtay hadda qur aanka lagama helin midda afaraad waxa waaye ya-diyo alif loo bedelo oo aliftiina sideeda lagu baaqi yeelo kasradii yadi ka horeysana fatxa loo bedelo oo yaa cabdaa la yidhaahdo fiirya iyadoo yaa cabdii ahayd waxa weeyaan aliftiina ya alif u bedel kasradii daalka saarneedna fatxa u bedel sidii alifka loo helo liannahu alif lama heli karaa haddaan la kordhigin maa qabligeed yaa cabdaa tana qur-aanka waa kusoo ortay yaa xasrataa calaa maa faradtu fii janbi illaah yaa xasrataa haddii lagu yiraha icraab yaa xarfu nidaa xasrataa munaada mudaaf mansuubu calaamatu nasbihi fatxa muqadara calaa maa qabla yaai lmutakalimi almunqalibati alifan saasaa laleeyahay manaca min duhuurihaa xarakatu tanaasub ayb yaa xasrataa yaa asafaa calaa yuusufa wabyad yaa asafaa yaa xasrataa asalkeeda waxaa weyaan yaa xasanatii yaa asafi bay ahayd yadi baa alif loo bedelay markii yadi alif loo bedelay tacayana an yakuuna maa qablaha maftuux ayib mida kale waxaa weeyaan ithbaatu lyaai muxarakata bilfatxi tanaa ugu sahlan yadi yaa cabdii ay ahayd ayadiyaa takhfiif isaga koreg yaa cabdiya aliri waxaa kamida ah qur-aankii yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim fiir yaa cibaadiya aladiina oo hadda iltiqaau saakiniina looga fakaday lama dhihi karo oo yaa cibaadi aladiina asrafuu iyadoo joogtaba ma maa qabligeeda lagu gaari karaa xarafka oo reeban marka intaas buu hadda musanifka uu kaaga hadlaya intaas buu ka hadlaya ayib damadina aaway oo waxaa leeyahay yaa yaa cabdu in la yidhaahdo carabti waa laga maqlay baa layidhi oo waxaa weeyaan yaa umu laa tafcali carabti saasaa laga maqlay waxaa laga mid dhiga xataa rabu rabu sijnu axabu ilaya mimaa yadcuni rabi sijnu yaa rabbii bay taas ishkaal ma laha yaa rabbii waxay daliil u tahay waxaa weeye munaadihii oo xarfunidaa la goyey waanidha waa banaan wixii ka soo haray manduub iyo mudmar iyo wamaa jaa mustagaathan marka haddii rabbi la yidhaahda ya-di waa la gooy litakfiif oo yaa cabdi ay lamid tahay laakiin yaa rabu ala akhri baa layidhi asigani ayib marka intaasoo luqa yuu musanifka intuu ku tirtiri lahay miithaalkuu kaaga gaabsaday wajcalka yeel munaadan munaadahoo saxa ansaxay oon muctal ahayn in yudaf liyaa haddii loo idaafeeya ka cabdi oo kale ka yeel ixdif lihaa waktafi bilkasra cabdi oo kale ka yeel ithbaat lyaai masaakinatan cabda oo kale ka yeel ibdaau lyaai alifan thuma xadfuhaa wa ibqaau lfatxati cabda yaa cabda dhe cabdaa dhe oo ibdaalu lyaai alifan wa ibdaalu lkasrati fatxatan yaa cabdaa dhe aw cabdiyaadhe bimacnaa waxa weeyaan yaa cabdiya dhe cabdiya a u jeedaa midaan ya-daasa alif lagu taagay ma aha shicirkuu u yeelaya yaa cabdiya dhe ya-dioo la kordhigay waay marka waxaa kuu dhiman yaa cabdu umbaa kuu dhiman waa midda aan kuu sheegay oo rabbu oo la yiri rabbu marka haddaad rabti in soo ordi saddex xaraka oo yaa cabdi yaa cabda yaa cabdu haba kala raajixsanaadaan iyo yaa cabdi yaa cabdiya iyo yaa cabdaa lixdaas waay lixna waa ya-di oo reeban iyo iyadoo la kordhigay iyo iyadoo alif loo bedelay waa saddex saddexna iyadoo la gooyey oo waxa ka horeey marna la kordhigay marna la goday marna eh, eh, maxaan ku iraha lahoos dhigay intaas kali awoon qur-aankiina waa kuu sheegay badigoodu waa ku soo aroori وفتح أو ksr وxdف ليstmr في ybna أma ybna cma laa mfr intana wuxuu ka hadlayaa haddii munaadihii mudaafka ahay udiifa ilى ya اmتaklim udiifa ism ilى ismi udiifa ilى ya اlmتakalim waxay ahayd baa le iyadoo yaa ghulaamii ahayd hulaamti yaa la idaafay yaa waxaa loo idaafay isim isimkaasna waxaa loo sii idaafay ya yaa ghulaama ibni wiilkayga wiilkiisiyow ama yabna yabna ibni oo kale yaa tiri marka yaa ulmutakalimtii hadda aan soo sheegnay midka labaad axkaamtii lixdi unbuu leeyahay yaa ghulaama ghulaami haddaa tiraahdeed ghulaami yaa ghulaama ghulaami yaa ghulaama ghulaamiya yaa ghulaama ghulaama saddexdi iyo yaa ghulaama ghulaami yaa ghulaama ghulaamu yaintiina aad dhegirta laakiin haddii mudaaf almudaaf ila almudaaf ilaa yaa lmutakalim haddii ay cam iyo iyo um hadday noqdaan luqooyin kalaa ku banaan taasaa loo jeeda wa fatxun kordhig aw kasrun hoos dhig iyo waxadfu lyaa iyo ya-doo la gooyo istamara waa daa'imay fii yabna umma yabna cama laa mafar macnaha waxay ahayd eh, anigaa si kale kuwi idaa udiifa almunaada ilaa mudaafin ilaa yaai lmutakalim wajaba ithbaatu lya dheh yaa ghulaama ghulaamii ya lama goyn karo oo yaa ghulaama ghulaami lama dhihi karo oo saddexdii xarako ma banaanaan karaan laakin yadi di waa la ihbaatiyo imaa hiya masaakina aw aw maftuuxa yaa ghulaama ghulaamiya ida kaana almudaafu udiifa ilaa mudaafin udiifa dalika almudaaf ilaa ya lmutakalim in ya la suga bay ahayd oo la yidhah yaa ghulaama ghulaami yaa ghulaama ghulaamiya labadaas keli ah ku banaan waxaa ku hartay haddii markaan almudaaf ilaa mudaafin ilaa yaa lmutakalim hadday ay noqdaan cami ibni yaa waxaa ku bannaan ina fatxa iyo kasra iyo yadi in la gooyo oo waa maxay ina tiraa yabna ummii yabna camii yadi oo sugan waa taas haddii mudaafka ibna cami ibna umm hadduusan ahaan lahayn labadaas ma laga degi kari lahayn intaasun baa banaanaan lahayd laakiin maadaama ibnu cami ibnu umma ay noqdeen yaa waxaa sii bannaanaatay ya-di in la gooyo wa xadfu lyastamir yabna ummii yabna cammii waa ya-di oo la sugay khilaafka ma joogo goy ma ah waxaa bannaan inaad tiraahdid yabna cammi yabna cammu inaad tiraahdid labadaas haddana waa banaan tahay fiiri markaan haddii mudaaf caadi uu ahaan lahay ya-di in la gooyo ma bannaanaan lahayn kan labadiiba waa ku bannaan tahay ya-di in la sugana waa bannaan tahay in maxaan ku iraahdaa in la gooyo markii la gooyona maa qabligeedana maftuux ou noqdo ama maa qabligeedana maksuur ou noqdo labada waa bannaan tahay oo ayadoo sugan yabna ummii yabna camii aada leedahay ayadoo go-anna waxaad leedahay yabna camma yabna cami yabna umma yabna ummi marka wa fatxun kordhig oo yabna cama yabna umma la yidhaahdo aw kasrun yabna ummi yabna cammi ayadoo la yidhaahdo waxa weeyaan waa bannaan tahay iyo wa xadfulyaa ya oo la gooyo istamara yacni wujuuban ma aha ya-da waa haddii ya-di la gooyo labadaas midkoodaa kuu bannaan fii yabna umma yabna camay kugu banaan tahay laa mafara haddii laakiin booska ibnu camiga ou fadhiya isim saxiixa uu fadhi lahay kaana wajaba ithbaatu lyaai intaasuu taa u jeeda ayib markaasuu wuxuu yiri wa fi nidaa abati ummati carad waksir waftax waksir aw iftax wa min alyataaci wuxuu leeyahy musanifka abati iyo ummati carada fi nidaa nidaha waa muuqatay waksir kordhig wagsir hoos dhig aw iftax kordhig wa wa min alyaa wa taau taadina ciwadun min alyaai yaday ciwad ka tahay intana waxaa weeya ab iyo um haddii ya loo idaafeeyo yaa lmutakalim haddii loo idaafeeyo waxa weeyaan asalkii waxay ahayd in la yidhaahda yaa abii yaa ummii in la yidhaahday ahayd taasaa asal ah laakiin waxaa waxaa laga maqlay fii baabi nidaa markii la joogo inta ya-di la gooyo ta laga soo ciwad qaato oo la yidhaahdo yaa abati yaa ummati in la yidhaahdo taasuu musanifku ujeeda wuxuu ku yiri wa abati lafdigaas abati ah oo in ya-di la gooyo ta lagu bedelo iyo wa ummati ummii ya-deedii ta lagu bedelo carada fi nidaa nidahayuu ka dhex muuqday oo markii xarafka munaada ou noqdo haddii laakiin mubtada uu yahay abi huwa aladii facala ma banaana abatii facala lama dhihi karo laakiin fii baabi nidaa markuu yahay keli ah yaa waxaa la arkay ya-di oo inta la gooyo ta lagu ciwad qaatay ayib markaasaa luu yiri waksir hoos dhig aw iftax kor dhig marka abati ummati dheh ama abata ummata dheh labadaba waa kuu banaan tahy dayib wataau ta'dan oo abati iyo ummati ku jirto ciwadan waxay bedel ka tahay min alyaai abii i ummii ya-doodii ay bedel ka tahay waxaan u masaladaas waadix weeyaan fiir marka beytkan oo kale markaa korka xifdisantaha imise axkaamaad korka xifdisay waxaa weyaan waxa abyaada loo xifdina waxaa kamid e eh, bimacnaa anahu yajuuzu fi nidaai faqad laakin fii gayri ummi hiya raxiimatun haddaa tiraahd ummatii ma dhihi karaysid kow horta nidaa waa inuu ahaada thuma xadfu lyaa wa eh, alisticaadu canha bitaain maftuuxatin aw maksuuratin thuma ina taa haadihi hiya ciwadu can ilyaai maxduufa wa taau ciwadu min alyaai walidaalika waxaa la yidhi waxaan banaanayn ina tiraha yaa abatii yaa ummatii ina tiraahdi xataa laa yujmaca bayna alciwadi walmucawadi minhu oo bedelkii mubdalu minhu inaad meel ku kulminin maca daalika waxaa la yidhi waana soo aroortay shicirka carabta oo yaa abatii laa zilta fiina fa inamaa lanaa amalun fi lcayshi maa dumta caaishan yaa laga maqlay yaa abatii aabbahayow laa zilta fiina kama zuushid inaad nagu dhex nooshahay fa inamaa lanaa amalun baan leenahay fi lcayshi nolosha maa dumta caaishan intaad nooshahay nolosha amalaan ka leenahay buur waana waa yar tahay laakiin sida qiyaas ahaan waxaa weeyaan an laa yujmaca bayna alciwadi wاlmucawadi minhu inaan la kulminin ayib sidaas baa musanifku wuxuu leeyahay asmaaء laazimat الnidaa haddana waxaa lagaaga hadlayaa asmaa oo nidaha laazimtay weligiis isim aan la arkaynin ilaa ina munaado u yahay maahin markaasuu wuxuu iri wafulu bacdu maa yukhasu bالnidaa lu'maanu nawmaanu kada watarada في sب الأنhى wزن ya khabاثi والأمر hkda min الثuلاثي وshaaca في sب الذkوr فعل وlا تqis وjura في الshعr فlو kalaam طayib waay wuxuu ku leeyay baab iska sahlan waa baabkan wa fulu lafdigaas fulu ah bacdu maa asmaada qaarkeeduu kamid yahay yukhasu binidaa naadaha lagu khaas yeelay fulu yaa fulu in la yidhaahda maahine si kale laguma arkayo lu'maanu ninka sharta badnaay iyo nawmaanu ninka hurdo badnaay kadaa sidaas oo kala waaye ayagana weligood yaa lu'maan yaa nawmaan in nida un bay laazimaan ee waxaad ma dhihi kartid jaaanii lu'maanu yaa i yimid ra-aytu nawmaanaan arkay wax la yihahda ma jiraan marka wa fulu lafdigaas fulu ah bacdu maa asmaada qaarkeeda uu ka mid yahay yukhasu binida naadaha lagu khaas yeelo ya inay gasho yaa ful baa lagu heli karaa lu'maanu iyo nu'maanune kadaa asigay lamid yihiin watarada waxaa qiyaasoobay fii sabi lunthaa dumar markii la caynayo wasnu yaa khabaathi in la isticmaalo oo nidana asna keligiisa yaa khabaathi yaa lakaaci yaa kada yaa laleeyahay ayib markaasuu ku yidhi walamru amarkine oo min athulaathi ka ahaadeen haakada amarka oo thulaathi waxaa weye ismulficli waa laga soo dhaqaaji karaa oo mathalan hadirtaan waxay ahayd idrib oo kale facaali waa ka keeni kartaa daraabi garaac inzil oo kale nazaali soo deg uqtol oo thulaathi a qataali ka keen saasaad leedahay macnaha ficil kasta oo thulaathi ah wasnu facaali waa laga keeni karaa yuu leeyahay oo amar ah amaraad ula jeeda marka watarada waxaa qiyaasoobay fii sabi lunthaa wasnu yaa khabaathi in la isticmaalo wixii wasankaas ku yimaado in dumarka cay loo isticmaalo karo oo oo la dhihi kara yaa khabaathi yaa fasaaqi yaa lakaaci yaa khadaari in la dhihi karo yuu kuu sheega ayib taas dumarka waay waxaa lamid e eh, amru amarkii oo min athulathi ka hadana haakada amar kasta oo thulaathi ane waxa weyaan facaali baad ku keeni kartaa oo meeshad idrib ka dhihi leed daraabi inzil meeshad ka dhihi leed nazaali idrig adrig meeshaad ka dhihi lehed daraaki wahaakada amar kasto thulaathi ana wasni facaali waa ku keeni kartaa adoo amar ula jeedid markaasuu wuxuu ku yiri washaaca fi sabi dukuuri fucalu walaa taqis wajura fi shicri fulu washaaca waxaa faafay fii sabi dukuuri ragga markii lacaynaane fucalu aa faaftay lafdigan waxa weya dumar markii lacaynaana facaali rag markii lacaynana fucali laakiin walaa taqis u ku yiri dumarka koodoo facaali ah in wax kastoo caay ee dumar in facaali lagu keena qiyaas laakiin wax kastoo caay oo rajulga oo keena fucaali laguma qiyaasanayo wixii carabta laga maqlay keli awgaay oo wasan kasta lagama keeni karo wa shaaca waxaa faafay fii sabi dukuuri ragga markii la caynaya fucalu aafaafta ee walaa taqis asig qiyaas ma ah oo ninkii waxaad dhigi kartaa yaa fusaqu aa la maqle yaa gudaru yaa lukacu oo kale laakiin wixii carabta looga maqle keli ah yaa lagu ekeysanayee ficil kastoo caay eh fucalu laguma keeni karo sidaasuu leeyahy yaa gudaru waatuu abubakrin markii martidiisii intuu kasoo daahay wiilkiisii raashiinkii uu dib u dhigay uu yihi aabbahe intuu kasoo noqonay aada sugaysiin markaasuu abuubakrin oo nebiga lasoo sheekaystu yimid markuu arkay martidii oo fadhiso yaa qudaru yuu yiri yaa lukacu wiilkiisii u ku caynaya marka carabti waa laga maqlay saas laakiin keyrkeeda loogama qiyaasanay ayib markaasaa waxaa uu musanifka leeyahay wa jura fi shicri fulu hadda maxaan soo niri fulu markii la isticmaalayo waa fi xaalati nidaa la isticmaali karaa markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wa jura waa la jaray fi shicri waxaa lagu jaray fulu ama fulu jura waa la jaray fi shicri baa lagu jaray ayib marka waxaa weeyaan marka qaarkeed uu ku leeyahay fulu inay nidihii ka baxdo oo ayadoo shicir ku jirto inay majruur ku timaadaa la arkaa ayib marka taas waxaa weeyaan qaacidadii iyay istithna ka tahay markaasuu wuxuu leeyahay wajura waa la jaray fi shicri fulu lafdigii fulu ahay fuludaas asalkeeda maxay ka timid khilaafaad badan qaar waxay leeyihiin ibnu maalik wuxuu qabaa fulaan ay ka timid fulaan waa sida soodaanta oo kale azool ay u yiraahdaan waaye nin kastaa lasiga ayaa la dhihi karaa yani fulaan min annaas a i yimid fulaan bimacnaa kinaaya can rajul waaye waxaa la yidhi waxaa lamid eh fula fula in la yidhahda naagta idane fulatun min annaas gabar oo oo raggi oo dadkii kamid aha ii timid ah, marka fulu iyo fula waxaa weeyaan min alasmaa almulaasima linnidaa ibnu maalik marka wuxuu leeyahay fulaanay ka timid weligeedna mulaasima linisaa eh, mulaasima linnidaa laakiin wuxuu leeyahy hal xaalaa waxaa la arkay ayadoo shicir ku jirto daruura shicir ay keentay oo majruur aho nidihii nidihii ka baxday alxamdulilah marka fiiri asagoo hiigsanayo qowlu shaaciri tadilu minhu iblii bilhawjali fii lujatin fii lajatin amsik fulaana can fuli wuxuu leeyahy tadilu minhu waxaa ka dhuntay iblii bilhawjali macnaha meel oo macnaha waxa weeyaan oo oo oo baxgooyo aan u malayna hawjalkaas fii lajatin iyay kaga dhex dhuntaa qayli iyo sakhab amsik fulaanan canfuli yuqaalu la yidhaahdo amsik qabo fulaanan qabo ka qabo marka waxaa leeyahay fulaanan canfuli hadda fiiri fuli oo munaado ahayd fulaanan kuma jirto ogow fulaan haddii la yidhaahdo nidakuma khaas ah jaaanii fulaanu min annaas waa dhihi kartaa laakiin markay fuli tahay oo kinaaya can fulaan ay tahay niday laazimta laakiin haadihi lmara waxaa la arkay jaaءat wahiya majruura walaysat fi nida ibnu maalik marka waxau leeyahy wajura fi shicri fulutana ula jeeda ibnu hishaam iyo keyrkiisi waxay leeyihiin ana asla haadihi fulidan fulaanay ka timid xudifa minhu alif wa nuun fuludan kale oo laasimaysana asalkeeda fuli bay ka timido waxa weeyaan isim oo kaleo macno kalala weeyaan ee fulaan maba ka imaaninba marka istiqaaq fuliyaba laysku haystaa hal hiya can fulaan am anahaa min kalima ukhra ajnabiya can fulaan labadiiba waxa weeyaan waa laba ay naxwiintu isku haystaan calaa kuli xaal maa qaalahu lmusanif ibnu maalik fuludan fulaanay ka timid Eh, weligeedna nidaahi laasimtaa markii la xadfo tarkhiim la geliyo waxaan la arkay fii xaala idiraariya idoo shicirka nidihii ka baxday oo majruur noqotay ibnu maalik sidaasu qabaa keyrkiisana waa ku khilaafay wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waalihi wasaxbihi ajmaciin